u yeedhis badan lixurmatii xurmadiisa wa amlaku isagaana milkin badan liqalbii qalbigiisa fii maxabbatika adiga lagu jeclaanshadaada walcadfi turid calayka lagu turo cudabtan wuxuu yidhi dersiyaad shiiqan ka dhiganayda ama ka qaadanayday waxaad kuu soo baxay shiiq kale inaad u wareegto oo adiga dhammu aad waxbarashadaada shiiq kale ku wareegto amase shiiqan cilmiyaad ka qaadanaydaye fanni kale iyo cilmi kale aad shiiq kale ka qaadato aadaabta waxaa ka mid ah inaad shiiqi u sheegto tidhaahdo waxaan rabaa inaan dersi ka dhigto ama ka qaato shiiq hebel amase waaba tegayaho shiqabalan aadayaho halkaasaan u wareegayaa waidaa badaa laka haduu kuu muuqdo alintiqaalu wareegid ilaa shaykhin aad u wareegto shayqoo aakhara kale inaad shiqaas u guurto amase aad dersi ka soo qaadato fastaadinu shiqaaga idan uga dalbo bidaalika intiqaalka iyo guuridda fainahu faina alisti'daan idan dalabkaasa adcaa u yeeris baran asagaa u yeeris badan lixurmati xurmadiisa wa amlaku isagaana milkin badan liqalbi qalbigiisa fii maxabatika adiga lagu jeclaanshadaada qalbigiisaad ku milkina sidaas inuu markaa waxaa taas ka dhalana walcadfi calayhi inuu lagu turo oo waa maxay nusxi in lagu siiyo wanaagsan sheekh maxamed ibnu saalex alcuthaymiin markuu intaa sharxayay edabtan wuxuu yidhi fawaa'ideeda waxaa ka mid ah marka aad sheegto oo tidhaahdo sheekh hebel ayaan aadaya waxaa dhici karta in shiiqa aad aadaydo adugu aadan war ka hayn laakiin uu yahay mid maalan ama mubtadica ama si kaleeta u fidnaysan ah, oo aan eel u ahayn maalan inuu cilmigii laga qaato marka inuu kuu nasteexeeyo oo si fiican kuugu nasteexeeyo oo aad sidaas uga badbaaddo ama uu kugula taliyo oo uu ku yidhahda waa asiibtay waana meel fiicana alla ku waafajiyey labadaasaad ka helaydaa wakadalika wuxuu halkaas ku daray sheekh maxamed saalax alcuthaymiin ardaga oo cilmiga qaadanayay tusaale haddii ay u soo baxdo inuu iskaba safro maalan meel kale inuu safruuba rabaa hadday rabto cilmiga yu aadan awala waxaaba dhacda meeshan musaafiruuba ku ahaa waa inuu shiiqiisi idan ka dalbo uu yidhaahdo waa bixi rabaa waana safri rabaa wa khaasatan hadduu yahay ardada dadaasho oo lagu xisaabtamo mid awalba meelahaas uunu iska fariisan jira dersiga gadaalkiisa un laba oqoonoo waxba ka jawaabi jirin waxa dhacda hadda hadduu iska tagana culays weyn ma leh laakiin ardaygii dadaalaayey oo safka hore fadhiyey oo su'aalaha la weydiinayey oo lagu soo dadaalay haddii la waayo waxaa dhici karta in shiiqii uus yidhahdo ardaygii waa caajisay miya waxbarashadiiuu ka go'ay miya waa qof lagu soo dadaalay juhdiyaa lagu baxshay marka intii uu isdhihi lahaa oo uu baari lahaa wakhaasatan shiiqu haddii uu baarbaarayo ardada waa inuu sheego uu yidhahdo sheikh waa safrayaa amada selkuna sidaasay ahaayeen khadiib اlbaqdaadi raximah wuxuu yidhi istashartu اbarqaaniya fi rixlati ilaa abi muxamed annuxaas bimisra ow ilaa naysaabuur ilaa asxaabi اlasami shiikaygii ayaan idan weydiistay yidhi albarqaani waxaan idhi yidhi ma masaran u safraa oon u rixlaystaa abi muxamed annaxaas mase waxaan aadaa naysaabuur oo asxaabi اlasami ayaan aadaa markaas wuxuu yidhi yidhi haddaad aaddo masar hal shiikaad u socotaa waxaa dhici karta asaga inuu ku dhaafo ama uu iska dhiman karaa ama meeshuu ka tegi karaa haddii asagii ku dhaafo safarkaagi waa dayacma ilaa halka keligiisa u socotay laakiin haddaad naysaabuur aaddo waxaa ku sugan jamaaco dhan oo culummo ah mid hadduu ku dhaafo midaad helayda marka naysaabuur aad uu yidhi wakadalika alxaafid alhamdaani sidaasoo kaleeto libacdi talaamidatihi aa'idan uga dalbeen asagana sida dabaqaatu shaaficiya lisubki ku sugan wakadalika alxaafid alkabiir abu cali annaysaabuuri shiiqaygii ibnu khusayme ayaan idan uga dalbaday yidhi ciraaq markaasuu yidhi wa cidloonayna haddaad naga tagtee marka muddaan joogay markii dambu ii fasaxay yidhi fasaxaa tahay bax mid iyo laba iyo saddex iyona ma ahayn a'immada selafkuna sidaasay ahayd dhaqankoodu ilaa aakhiri jumlatin imshi ku soco ilaa aakhiri jumlatin jumlo aakhirkeed intii laga gaaro jumladaasoo min alaadaabi aadaab ah aadaabtaasoo yacrifa uu ku garana biطabci caadada kullu muwafaqin qof kastaoo wanaagga la waafajiyey mubaarakin la barakeeyey aadaabta inta laguu sheegayo ka badan waa inaad adiga caqligaaga ku garata oo ilaahi weynaa qofka hadduu muwafaq ka dhigo khayrka waafajiyo wax badanuu caqligiisa ku garan waxaanuna waa habboon yihin ah, khaasatan la dhaqanka culummada iyo waalidkiisa iyo dadka xaqa ku leh la dhaqankooda wax badan uu caqligiisa ku garan karaa qofku ah, wax badan oo inta loo akriyay ka badan ku garan karaa caqligiisa marka saasuu leeyahy wuxuu leeyahay ilaa aakhiri jumla macnaha imshi ku soco ilaa aakhiri jumlatin jumlo aakhirkeed intii laga gaaro jumlado min alaadaabi aadaab ah aadaabtaasoo yacrifa biabci dabcigiisa iyo caadadiisa uu ku garanaa kullu muwafaqin qof kastoo ilaahay khayrka waafajiyey mubaarakin oo la barakeeyey waxaa sidaas u yeelaydaa wafaa'an oofin daraaddeed lixaqi shaykhika sheekaaga xaqiisa aad oofinaydo fii ubuwatihi aabbanimadiisa uu kuugu xaq leeyahay aabbanimada addiiniyati ee diineed ow amase maa shay uu kuugu xaq leeyahay tusamiihi ay ku magacaaban bacdu alqawaaniin qawaaniinta gobolkood bismi radaaci ladabi nuujinta adabta lagu nuujiyey wa tasmiyatu bacdi culamaa culammada gabalkood magacaabidda ay lahu shiiqa ku magacaabaan alubuwa diiniya a alyaqu ka laa'iqsan oo ka manaasibsan waxay ka manaasibsan tahay alradaac aladabi wa tarkuhu tarku haada alismi isimka oo aabbanimadaa sidiisaba in laga tago a ansabu ka sii fiican iyaduna oo ka manaasibsan maxaa yeele waxaan ognahay aabbanima markay timid quluwiyaa yimid quluwiyaa yimid quluwiyaa yimid quluwigaa si looga badbaadaa waxaa saxiix ah bacd culamaaba had ku magacaabeen hadday rabaan laakiin in qofku iska daayo hmm, quluwigii waa soconaa aabbe aabbe marka dambe sayidii sayidii sayidii marka dambe meel fogu tega marka si quluwiga looga badbaado quluwiga iyo taqsiirkana midkoodna qayr ma keenaan marka tarkiga oo laga tago haadaa axsan sidaasaa ka wada wanaagsan sidaasaa ka wada wanaagsan alimaam ibnuljawsi kitaabkiisa laha minhaaj اlqaasidiin dabcada daaru tawfiiq dimashqa juska koobaad lixdan iyo kow wuxuu yidhahdaa sidaan lidaalika saara xaqu lmucallimi sidaas daraaddeed macnaha waxaa la cilaynaa aabbaha wuxuu sababkuugu noqday adduunyadan inaad timaado daartan oo adduunyada shiiqana wuxuu ku tusaa inaad janno ku waarto markaasu wuxuu yidhi lidaalika saara xaqu lmucalimi mucalimka xaqiisu wuxuu noqday acdama mid ka weyn min xaqi lwaalidayn faina alwaalida sababun lilwujuudi alxaadiri wuxuu waalidku sababku ugu noqday jiritaanka hadda jooga walxayaati alfaaniya iyo xayaatada baaba'ayda walmucallimu huwa almufiidu lilxayaati alukhrawiyati daa'ima macallinkuna waa kii kuu faa'iidaynaya nolosha aakhira oo daa'imka wa kamaa sida anna xaqa abnaa'i rajulilwaaxid sida halka nin caruurtiisa ay xaq ugu tahay an yataxaabbuu inay isjeclaadaan wayatacaawanu ay isgacan siiyaan fa xaqu talaamidati rajulin waaxid hal nin ardadiisana waxaa xaq ku ah ataxaabu inay isjeclaadaan walaa yasixu dalika arrinkaasuna ma ansaxayo imaammaa ilaa an yakuuna maqsuuduhum alaakhira ladaar alfaniya waa marka ay ujeeddadoodu tahay ilaahay riladiisa iyo daarta aakhiro waa isjeclaanayaan waana tacaawunayaan laakiin hadday ujeeddadu tahay adduunya alfaaniya ma isjeclaanayan xusulka isgelinayeen xusulka ay isgelinayeen markaas waclam ogow waclam ogow allaha ku ogeysiiye waclam ogow annahu shaaniye biqadri ricaayati xurmati shiiqa xurmadiisa ilaalintiisu intay kugula eg tahay uu yakuunu noqonaya annajaaxu guusha waalfalaaxu liibaanta wa biqatri lfawti tegidda oo xurmadu kaa tagto qadarkeedu intuu la eg yahay uu yakuunu noqonayaa min calaamaati alikhfaaqi guuldarrada calaamadaheeda inta ilaalinta xurmada shayqaagu la eg tahay ayay noqonaydaa guusha aad gaarto iyo liibaanta aad ku liibaanto inta ay la eg tahay tegidda ay xurmadaasu kaa tagtayna calaamadaha guuldarada ayay noqonayda waclan ogow annahu shaniya biqadri ricaayati xurmati sheikha xurmadiisa ilaalinteeda qadarkeeda ayaa yakuunu najaaxu guushu noqotaya walfalaaxu liibaanta wa biqadri lfawti tegidda qadarkeedana yakuunu waxaa ahaana min calaamaati alikhfaaqi guuldarada calaamadaheeda xuquuqda sideeda oo qofku hadduu wanaag kuu galo iska daa qof diinku baray haddii adoo maalin aad u ooman uu biyo ku siiyo oo uu biyo oon tira ku siiyo xaquu kuu leeyahy abaalgudna waa kugu leeyahy nabigeenna suuban sala allahu calayh wasalam xadiis abu dawud iyo qayrkiis bay wariyeen wuxuu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam man sanaca ilaykum macruufan fakaafi'uuhu qofka wanaag iniin sameeya u abaalguda fain lam tajiduu bimaa tukaafi'unahu fadcuu lahu haddaadna heli karin waxaad ugu abaalgudaan u duceeya xataa tarow annakum qad kaafa'tumuuhu ilaa aad aamintaan saaad ugu ducaynaydeen inaad istidhaahdaan waa u abaalgudeen xadiikaasna waa xadii saxiixa wakadalika nabigeenna suuban sala allahu cala waslm xadiis tirmidi uu wariyey ahlucilmiga gobol badanna ay qawiyeeyeen wuxuu yidhi nabigu sala allahu cala wasalam man lam yashkur innaasa lam yashkur illah qofkaan dadka ku shukrin oo wanaagga u galeen uga shukrin allahna kuma shukriyo man lam yashkur الnaasa lam yashkur ilah tirmidiyaa wariye iyo axmed tirmidi wuu saxiix yeelay sheekh naasirna wuu saxiix yeelay shucayb arnawd wuu saxiix yeelay tanbiihun muhimun haadaa midkaanu tanbiihun muhimun waa baraarujin muhiim baraarujin muhiim a weeye kanu uciiduka billaah ilaahay baan kaa magan gelinaa min saniici alacaajimi dadka cajamiyaalkaa waxyaalaha ay sameeyaan oy culummadooda kula dhaqmaan ilaahay baan kaa magangelina iyo waduruqiyati dadka dariiqooyinka loo nisbeeyey iyo walmubtadicati bidcoolayaalka alkhalfiyati ee khalafka loo nisbeeyey dadkii qofkii hadduu dhaqankii saxaabada iyo taabiciyaalka qaato iyo atbaacu taabiciin waa salafi saan soo ogaanay waa qof dariiqii saxaabada loo nisbeeyey hadduu dadka dambe mubtadicada dariiqooda qaatana waa khalfi waa qof khalafka loo nisbeeyey marka wuxuu leeyahay waxaan kaa magan oon ilaahay ka barya inuu kaa magan waxa ay sameeyaan dadka acaajibta sida badan waxaa la yidhaahdaa bidcada iyo dalaalaadka waxaa u badan dadka cajamiga sababtuna waxa ay tahay dadkaas ka fogaanshada ay luqada ka fog yihiin ayay waxay ka fogaadaan fahamka saxiixa diinka ah, min alcujmati uutu ay dhihi jireen culummadu qofka mubtadicah cajaminimada xaggeeda aa looga yimid oo bidcad uga timi oo fahamkii uu diinka fahmi lahaa ayaa ka lunsan wuxuuna kow sabab noqday inuusan luqadii qur-aanka aqoonin luqatulqur'aan luqadii qur-aanka inuusan aqoonin marka cajamnimada waa ku badan tahay badanaana firaqa mubtadicada waxa oo ru'asada u ah amase kow bilaaba waa u badan yihiin ajamigu waa u badan yihiin cajamigu marka dadka quluwiga ku dhacay ee inxiraafay ee dariiqooyinkaa ee mubtadicadaa ah, ee khalfiyadaah waxa ay samaynayaan ilaahay ha kaa magangelin uciiduka bilaahi ilaahay baan kaa magangelina min saniici alacaajimi dadka cajamiyaalka waxyaala samaynayaan wduruqiyati dadka duruqda loo nisbeeyey wlmubtadicati dadka mubtadicada alkhalfiyati khalafka loo nisbeeyey oo waa maxe min alkhuduuci isdullayn alkhaarija ee ka baxsan can aadaabi sharci sharciga aadaabtiisa shiiqa inaad isku dulaydo isdulayn ka baxsan aadaabtii sharciga la yidhaahdo shiiku hadduu joogo koofi lama saaro karo qamiiska lama daysan karo magaalada waxaa jooga dad marka oo loo tegaayo oo shiik lagu sheegaayo marka loo tegaa qamiistaad wadato waa inaad laabto halkaasaad ku halkaasaad ku xidhe ee qamiis cadi ma daysan karti madaxana waxba ma saari karti laa cimaamad walaa koofi midna ma saari karti waa ka dejine lacagna inta ula tagto kalama soo laaban karti wixii aad la tagto asagaa iskale waaad ugu talagadaad geyne wixii aad isaga ugu talagashay un welo waxaad sidaa hal shilin waa mamnuuc inaad la soo laabato haddaadba ula gasho mhm. waxa weya xaqiisiaad ku xadgudubto iskaad ula laabee waaba keentay bal ka warran waxaad marka waxaas waa quluwi oo ka baxsan aadaabta sharciga iyo diinta islaamka intaba aan salku lahayn aan sal ku lahayn aan salku lahayn waana midii uu shiiku kow kusoo bilaabay calaamadaheeda waxa weya sayidii sayidii sida loo leeyahay ay arintu ay gudbayda aab aab aab aab aaba shiik aaba shiik sida loo leeyahay haddana sayidii sayidii aa ku xigta shiiknimada waa laga tegaa markaasay xadka ka baxayda sharciga marka ugu dambayda xadka waxaataa duruus aan la aqlisayn oo badanaa dadka saasana diin maba dhigaanba sida qaalibka waxaa lagu leeyahay waxa weeyaan annaga baabka waa baab kale waxa weeyaan waxba ha akhrisan adugu yaan lagaa weyn khidmada daacada yaan lagaa weyn adaa un cilmika dhergi doona asagoo ma yaqaana halkee aniga iga dharjina ilaah in laga cabsaa la rabaa run la sheego asaga laftigiisu waa caami un dadkan waa u sixran yihi shaydaana u hogaamiyey weligiis safiina ma akhrisan mana yaqaan markaasaa lagu leeya asagoo ma akhrisan aduguna ha akhrisan dib lagugu arko meelaha xalaqaadkaadoo fadhiya khalaas wey hmm, hadduu wax akriyo hadda mid wax akriyo saas loogu fidnaysa in la arkana wax naafica ah maan cilmigaas marka khuduuca iyo isdulooyinta ka baxsan aadaabta sharciga oo tusaale hadda mid wax aqri jiray waaba dhintay nin arday wuxuu ii sheegay tafsiir isagoo akrinaya aan ag fariisto yiri maalintii xisi buu akhriyaa tafsiira hal xisib jalaalooyinkuuna ka akhriyaa dhammaan jalaalooyinkan waa ku akhriya weliba hal xarafku jalaalooyinkana ka boodi maa xisibna wey halkii cashar marka wuxuu yidhi ardadii oo dhegaysayda ag fadhiistay hal xaraf aan maqli waayo waxbuu un wadaa xataa inuu akhraayo tafsiir inuu fiqi akhraayo meel la maraayo xataa waa fahmi waayo waxaana nin qur-aanka xifdsan ninkaan waa yaabay waa u dhammeeyey ninkaan marka meeshaas kitaabka warqadu gashanaa meeshaas casharku maraayo warqad gashanaa markaasuu saasuu u qaadanaa hadhow soo la kala baxaa saas kaasuu fiirinaa saasuu iskaga fiirinaa un meesha lagu geeyo inuu fahmo isku daya wax kale kama fahmaayo markaas waxaan idhi yidhi hadha xaad ka fahmaydaan shiikan markaasuu yidhi ma awliya warkeed la fahmaayo awliye weli ilaahay weeye ma awliya warkeed la fahmaayo waa iska barakaysaynaa ee awliyama warkeed cilmigaa wuxuu inta ka batay oo ka batay iska shuba marka wuxuu yidhi awliya miyaa la fahmaayo xayta xaad fahmayda hal waxba kama fahmayno markaasaan subax walbana waa soo kallaha hadde xarafna kama fahmaayo maahan inuu inta aayad fahmo aayad fahmi weyna marka hal xaraf waa barakaysi taas dayacaad wati dayacaad wey acuudu bilaahi ah, watigii qofkan waqtigiisu muusan qiimo lahayn ah, hayta midada kale cilmiga batay ma wuxuu keena in wax la fahmi waayo maya jaaliga keena in la fahmi waayo qofka ninka shiiqa masalada hadday asaga aad ugu baxsan tahay adigu si fuduudaad uga fahmi asaga masalada ku adag adiga fahmkeed waa ku dhiba sidaasa xaqiiqa ah masalada asaga markay ku adagtay shiiqa adiga inaad fahamtaa waa ku dhibe asaga markay aad ugu bisiishahay in badan inaad fahantay u badanta marka ee cagsi in laga dhigo la yidhaahdo cilmigia ka batay hal xaraf lagama fahmi karo ah, marka waa quluwi marka quluwiga waa in layska daaya edab maaha taas waxba edab qaadamasho iyo karaamayn sheekh midna maaha oo wuxuu yidhi marka tusaalayaalu keenay wuxuu yidhi uciiduka bilaahi ilaahyaan kaa magangelina min saniici ilacaajimi dadka cajamiyaalka waxyaalahay samaynayaan waduruqiyati dadka dariiqooyinka loo nisbeeyey waxyaalahay samaynayaan waalmubtadicati bidcolayaalka waxyaalahay samaynayaan alkhalfiyati ee loo nisbeeyey oo min alkhuduuci isdulayn alkhaariji ka baxsan can aadaabi sharci sharciga aadaabtiisa oo min laxsil aydii gacma leefleefid ah gacanta shiikaa uu soo bixina markaasaa la leefanta carabka lasoo baasho waa ewer sheekh maxamed saalex cuthaymiin sidaas uu ku fasiray wuxuu yidhi carabka soo bixina markaasuu gacanta leefa dhunkooshada mayu ayada saas maaha weligay ma maharuutan waa runtiis waa wax la yaab laakiin wax un aan ka fiicnayn aan aragnay iska daa inaan maqalneen waxaan ka roonayn ayaan aragno hadda gacan la leeftaa gacan la leefta iyo rukuuc ama sujuud yaa weyn rukuuc iyo sujuudaa weyn taasaan aragnay nin joog hadda dhintay ama ku faani jiray salli yaroo maqaar lo-eed ka samaysanuu haystaa marka <clears throat> maalkaad ka hesha markaasuu dhihi jiray sheekh nuur xuseen aan ka helay marka haye nooga sheekay qisadaad ku heshaa lale marka wuxuu yidhi ninaan u tegey xerta ka mida markaasaan idhi haye shiikaan rabaa shik wuxuu de caadi looguma tago shiikh caadi looguma tago waxaa la sameeyaa boqol mitir meel u jirta marka la maraa aa la gurguurtaa marka labadiisa lugood saas shiiku usoo taagaa saasuu inta isku inta u dangiigsado uu labada lugood soo taaga marka waa la gurguurana adigu gurguuro ana kula gurguuraa lubtii kugu soo aadaad aad ku dhege lubtii kugu soo aadaad nasiir u yeelad aad ku dhege waa isla guuranay saan u gurguuraay u gurguuraaye lug soo taaganahe lugtii aan ku dhegayo asna tii kaleu ku dhegey markaasuu isiiyuu yidhi salligan aan ku tukaayo marka aa gacan la leefto tana ka darane gacan ka leefto kaas ka daran waxa weeyaan juudaanuu qabay isagu juudaanu googooyey gacanta mara marka inta lagu duubo laba askari dhinacyada laga taaga wakhtiyaal gaaraha la barakaystaa meel marka gaabanoo qofku inuu saas yidhaa maahan oo foorarsada uusan mari karin a gacanta saas looga soo taaga markaasaa dadka fayl inta la gershaa lagu soo dayna qof walba marka waa inuu saas yidhaa mar uu yidhaahdaa markuu salaamayo waa inuu rukuuc meesha ugu dambayda rukuuca markaasuu gudba soco soco soco hadhow xabadaa la ridaa oo la joojina khalaas hadde waa waktigii dowladda xooga badanu jirta nidaam dowladdaa taageera waxaan waa la og yahay waxaan inuu gaalnimaya soo ma jeedi ah, marka gacan leefsasho marka waa wax ka wada daran waa waa wax gacan la leeftay tanaaba kuwaana ka daran soo maa marka waxaasoo dhan wey min laxsi اleydi wa taqbiili اlcaktaafi iyo garbaho la dhunkoodo garbaha in la dhunkoodo waalqabdi in lagu qabto calyamiini gacantiisa midigta marka la salaamaa bilyamiini midig iyo weshimaali bidix cinda salaami salaamta agteeda ka xaali tawadudi اlkibaar dadka waaweyn isjeclaysiintoodaoo kaleeta xaaladeeda liladfaali carruurta markay isjeclaysiinayaan ay gacantooda ku qabtaan labada gacmood walinxinaa'i iyo in loo foorarsado cinda salaami salaamta agteeda tan laakiin waa uu tacqiibiyey fiiriya sharaxa sheekh maxamed ibn saalex alcuthaymiin waa uu tacqiibiyey wuxuu yidhi kow midda ah wa taqbiilu اlaktaaf garbaha in la dhunkoodo laysa madmuuman calaa kulli xaal ma ahan u shay la ceebeeyey ceeb ma ahan walaa maxmuudan shay la ammaanayna maaha oo garab in la dhunkoodaa shay la madmuumana maahan maxmuudna maahan cinda maa ya'ti اlinsaanu min safarin safar qofku markuu ka yimaado falaa ba'sa wax dhiba ma leh an yuqabila inuu dhunkoodo jabhata wejigiisa wahaamataw madaxiisa iyo wa aktaafaw garbihiisa liannahu laa yaduru ilaa ida qtadaa dalika inxinaa'an foorarsi inay arintu keenta maahane marka taas wuu tacqiibiyey ta labaaba ka sii daranuu waxay tahay marka la salaamao qof in labada gacmood lagu qabto gacantiisa midigta taasna wuxuu yidhi wa haadaa laa fiihi ba'san tan wax dhibaato ayadana uma aragno markii la salaamaa qof oo inaad gacantaada labadiisa gacmood ku qabato maxaa yeele cabdulahi bn mascuud wuxuu yidhi xadiiskii saxiixaynka callamanii rasuululahi sal اllahu calيh waslm adtashahuda kafii bayna kafay ayadoo calaacashaydu labadiisa calcarood u dhaxaydo marka ayadana wax oo nahyina ma ku soo aroorin waa bannaan tahay ikraam iyo shafaqay tusayda wax dhibaataana male masalada musiibada waa midaan walinxinaa'i wey cinda salaam soomaaliduna ay ku imtixaanayiin waa middaas ah, qof kasta oy jecel yihiin markay salaamayaan saasay leeyihin ma isceli karaanba haadihi hiya almusiiba waa midaan walinxinaa'i in la foorarsado cinda salaami salaamta agteeda arintaas ma banaana waa xaaraan maxaa yeele waa rukuuc foorarsigu ah, saas daraaddeeda fiiriya cajami weligiis diin waa uga fogi carabta carabta culimmadooda markay shuminayaan halkaasay ka shumina ama wejiga maxaa yeele gacanta hadday badanaada sida badan gacanta haduu is yiraa shumi waa inuu foorarsado foorarsiguna waa xaaraan qacana ma banaana ma banaana waa xaaraan qacana ma banaana fororsigu waa arin khatar a ah weliba nabigeenna suuban sal allahu calayh wasalam anas ibnu maalik xadiis uu ka wariyey wuxuu yidhi nina u yimid markaasuu yidhi rasuulka allaw ninaa la kulmaa walaalkiis ama saaxiibkiis ayanxanii lahu ma u fororsana saas xoogaa madaxa hoos ma u dhigaa qaala laa nabigu wuxuu yidhi maya madaxa hoos uma dhigi karo markaasuu yidhi afayaltazimuhu wayuqabiluhu inta isku duudo ma dhunkoona qaala laa maya uu yidhi nabigu sal اllahu calيه wasalam qaala afa ya'khudu biyadihi wayusaafixu gacantiisa inta ku dhego ma gacan qaada qaala nacam tirmidi wuxuu hi xadiiثun xasanu sheekh naasiruna wuu taxsiiniya isaguna ma banaana inxinaaga forasiga xadiiska laakiin maxaa ku jirta ta laysku duubo in la shumiyaana ma bannaanaa ku jirta xadiiska masaladaas culummadu waxay yidhaahdaan mucaanaqada oo qofka laysku duubo laba weeye mid sax maaha midna waa sax midda aan saxda ahayn waxa ay tahay mar kastood kulantaan inaad mucaanaqaydo laakiin qofku markuu safar ka yimaado ood ismoogeydeen in la mucaanaqeeya waa hadyu saxaaba waa hadyigii saxaabada waana saxaabadana si badanay uga soo aroortay tusaale imaam اlbukhaari adab اlmufradka wuxuu ku wariyey axmed ibnu xambalna musnadkiisa lafdiguna musnadka imaam axmed lafdiga ku sugan weeye an cabdilaahi ibni ah, muxamed ibnu caqiil cabdilaahi ibni muxamed ibnu caqiil wuxuu yidhi jaabir ibni cabdilaahiyaan maqlayu isagoo hadlaya wuxuu yidhi yidhi jaabir ibnu cabdilaahi waxaa i gaaray xadiid oo nin uu yaqaano saxaabada ka mid ah balaqanii xadiiun cinda rajulin balaqanii xadiiثu can rajulin samicahu min rasuuli lahi sala اllahu alay waslm waxay soo gaaraydu xadiid oo nin ka mida saxaabada iga soo gaaray ninkaasoo nabiga ka maqlay sala اllahu alay wasalam fashtaraytu baciira neef geelahan u gatay xadiiskaas inaan raadiyo neef geelahan soo gatay uma shadadtu raxlii calayhi ratigiyaan rartay neefkii geelahayaan rartay fasirtu ilayhi shahran hal bil aan u socdo ninkaas meeshii jiray shaam ayuu jiray ninku hal bil aan socday xataa qadimtu calayhi shaam ilaa aan shaam u galay ninkii faidaa cabdulaahi bnu unays ninkii wuxuu noqday saxaabiga la yidha cabdullahi bnu unaysu oo shaam jooga faqultu lilbawaabi qul lahu jaabir cala albaab waxaan ku idhi kii albaabka joogay waxaad ku tidha albaabka waxaa taagan jaabir markaas wuxuu idhi inta u tegey oo soo laabtay uu yidhi ibn cabdillaah jaabir ibn cabdillaahi miya uu ku yidhi markaasaan idhi nacam markaa nacam idhi faqaraja yada'u thawbahu factanaqanii wactanaqtu wuxuu soo baxay isagoo maradiisii ku istaagayo oo xataa inta tartiib u soo labistay ima sugine waa soo booday markii la yidhi jaabir ibn cabdillaahi wey ninka taagan isagoo maradii hadda iskaga istaagayo uu ii yimid marka xadiiskaas wuxuu yidhi factanaqanii wactanaqtu waa iqooraqooraystay anuguna waa qoorqooraysta hadi waa culamaau saxaabaka ugu waaweynay xadiiskaasan xasan wey yidhi shucayb arnauud sheekh naasidiin albani sanadkiisu waa xasan wii sida xaafid ibn xajarba uu yidhi shacbi caamir ibnu sharaaxiil wuxuu yidhi sida bayhaqi u wariyey kaana asxaabu muxamadin sala اllahu calayh wasalam ida altaqow saafaxuu saxaabada nabiga markay kulmaan way iska canqaadi taas waa markay kulmaan iska canqaadku waa mar kasta faidaa qadimuu min safarin caanaqa bacduhum bacdan laakiin marka safar mid ka soo galo waa isqooroqooraysa jireen marka isqooroqooraysigu wuxuu gaar ku yahay qof kaa maqnaa oo kuu yimid oo aad muddo kala maqnaydeen ama safar ka soo galay uu qaas ku yahay aarkaasna silsilatu xadii saxiixa ayuu ku saxiixina sheekh naasir waxay laakiin culummadu inkireen musaafaxada bacda alcasri iyo bacda subxi masaajida gobol aad ku arkaydaan waa bidcu taas salaada subax markii la tukado inta jamaacada islaami waa hadda labadii safka iskula tukata ah, ama salaada casir marka taas waa bidcu taas laba qof oo awal kala maqneed ayaysanba safar ku kala markay kulmaan assalaamu calaykum alay iskacan qaadaan waa sunna waa sunna haddii mid safar ka yimid ama ay kala maqnaayeenna inay isqooroqooraystaan waa sunna ayada midaas rukuucdan yartaa xaaraan qadcan wey mana bannaana waana musiibo waa in aad marka looga digtoonaada oo qofku bataatanba xaq ilaahay uusan aadmiga siin walinxinaai cinda asalaami waisticmaali alfaadi iyo alfaad in la isticmaalo alfaadda alraqwati jilicsan almutakaadilati oo isdulaynayda alfaad oo isdulayn ay ka noqoto sayidii mawlaaya wa naxwiha wixii la mida ah. lafdigaasay isticmaalaan hadeer kuwa jooga ah, sayidii shiiqaygii ma dhihi karo ah, yaa shayqi ma dhihi karo sayidii uu leey sayidii saasaan rabaa sayidii leeyahy sayidii mawlaaye kaannahu inuu addoon yahay waa oo min alfaadi alkhadami qaadumiinta alfaadooda ah iyo walcabiidi addoommada hmm, marka alfaadda waxaaso dhan waa in qofku ka fogaadaa oo waa soo marnay waxa weeyaan ardaguna waa inuu karaamaysan yahay shiikhuu karaamaysan yahay waa laba addoono ilaahay ixtiraamka xurmada oo xaqa uu kugu leeyahay unbaad ilaalin laakiin addoon ilaahay aad uta marka inu qofku aad xoogaa waxyaalahaasuna waa waa quluwiga keenay waa waxaa quluwiga keenay markii dambena waxay gaartay saydi saydidaasu naska sharciga iyo shiiqa qowlkiis markay iskhilaafaan in shiiqa qowlkiisa la qaato ninoo waxa weeyaan saydi saydi mid dhahay wadaad meher waxaan ku idhi yuu yidhi mas'aladan ma bannaana kitaabka aad akhrisatana waa ku taalla waa ogahay yidhi kitaabka inay ku taallo laakiin shiiqu wuxuu yidhi waa fiicanta markaasaan idha haddii kitaabka iyo shiiku iskhilaafaan yaad raacayda markaas ilaa qad raacnag qad madow waxaan ku falaya qad madow meel iskaga taal hay daba dhigay shiiqaas shiiqu markuu qadkan khilaafo inuu qad kala sheego meel kale wax ku sheego soomaa waa inuu daliil ku sheego kitaabkan uu akhraa marka uu leeyahay masaladan ku taalla waa daciif maxaa shardiya waa inuu daliil sheego waa inuu meel wax ku sheego laakiin hadduu yidhaahdo kitaabku waa saas diinku waa saas laakiin aniga sax uma arko ma isaga la raaca maya sax ma subxaan allah shiiku wuxuu shiik igu ah aq igu lahaaba waxay kitaabkan sooma cilmigana eh inaan ku raaco ee shaqsinimada maaha soo ma jeedin marka waa arrin khatara ah oo nin shiikoo kitaab akhrinaya ka akhriyey ma bannaana qabuuraha in la dhiso sida midkan meeshaan laga dhisayo miduu gacanta ku taagay meel agtiisaa laga dhisaayay kanoo kaleeto wy midka la diida markaasaa uu lacag ku dara lacag u dhiiri kii lagu dhisaayo haddee waa masaajid weyn oo qabri laga duldhisaa abrigii aa laga duldhisa waa masaajid weyn abri iyo qabrigu bartaas uga yaala safka oo mixraabka safka ugu horayda qabriga xaggiisa u sujuuda markaasaa la yidhi haddee shiiku ma ogola l asagaaba lacagta dhiibaa l lagu dhisay qayb ka mid waa meeshaas meeshay ka dhaltay maqadkaad raacayda mase shiika marka halkaas way meeshay ka dhaltay marka quluwiyaadkaasoo dhan waa diin xumo waa diin xumo ilahay in looga cabsado waa wandur waxaad fiiridaa maa yaquuluhu waxa uu leeyahay alcalaamatu salafiyu calimkii oo loo nisbeeyey salafka asheekh maxamed abashir albashiir alibraahiimiyu aljazaa'iriyu almutawafaa sanata amaaniin waalaamia alif alhijriya raximah ullah kitaabka laydha albasaair fi lbasaa'ir ku yidhi fainahu kitaabkaas sufaa'iqu siyaaq siyaaqiisu waa mid aad u sarreeya bal kitaabkaas akri kitaabkaas uaymiin wuxuu yidhi ma ana arag mana akrin wa ana kadalik anuuna ma arkin ma akrin laakiin shiiqaa sheega hadee qofkii heli kara waa inuu raadsado hmm. bakar abu zayd ma arkin maogtahay mana arin maogta cilmi maahan ayadu qofkii akhriyayaa ah, ka warramaa laga dhegaysana bakar abu zayda akhriyey marka waa isagaa tilmaamay maasha allah raasumaalika raasumaalkaaga qofku markuu shaqaynaa lacagta asalka uu ku shaqo bilaabay rasulmaala laydha faaidana waa la wii dheeraad ah, ama riba laydha marka rasumaalika raasumaalkaaga ayuha daalibu ardagaanow min shaykhika shaykaaga xaggiisa xaal raasumaalkaasu ka ahaaday alqudwatu waa inaad uga dayato bisaalixi akhlaaqi akhlaaqdiisa wanaagsan wa kariimi shamaa'ili sifaadiisa wanaagsan ama talaqi qaadashada iyo wa talqiinu laqinidda fa huwa ribxun zaa'idun waa faaiid dheeraad waa faa'iido dheeraad tanna wuxuu leeyahay sheeqa raasulmaalka koobaad oo uu shii kuugu yahay akhlaaqda wanaagsan waa inu waxa weeyaan taqwada cibaadada cadaaladda sidqiga ammaanada sabarka uu duruusta ku sabraa akhlaaqda wanaagsan xilmiga iyo dulqaadka akhlaaqda wanaagsan waa inaad uga dayato haddii waa dhici kartaa shiiqa akhlaaqda gabal inaysan fiicnayn uu leeyahay waa dhici karta saas daraaddeed u leeya bisaalixi akhlaaqi oo maxay ta waxaa dhici karta wax aan tadayunkiisa wax u dhibayn laakiin aan akhlaaq fiican ahayn fulaynimaa dhici karta inuu fulaya uga daya maydo fulaynimada raadsan maydo waxaa dhici karta inuu bakiili hoga u gacan adagi sheikhi diintiisii kale waa daya lakiin waa gacan adagi uga daya maydo waxaa dhici karta inuu dabeicad kululiya uga daya maydo waxaa dhici karta inuu xirxiran yahy oo badanaa bashaashad uusan lahayn darsigu akrina ju lama arko qofna ma dhex uga daya wixii oo maaragtay aan adiga akhlaaqda fiicanaad uga dayanay marka waana dhici karta akhlaaq laga fiican yahay inuu leeyahay akhlaaqdaas oo aan tadayunka waxba u dhibayn qofka tadayunkiisa akhlaaqdaas laga fiican marka uga daya hadduu xirxirnaado shiiqayga xirxirnaa jiray dhihi hadduu xoogaa gacan adaga heshiiqu waa gacan adkaadkayguba dhihi uga daya akhlaaqda wanaagsanad uga dayanay taasaad uga dayanay alqudwatu inaad uga dayato bisaalixi akhlaaqi akhlaaqdiisa unatan sidqiga ammaanada cadliga iyo insaafka tawaaduca cibaadaadka oo inuu cibaadada ku dadaalo ballanka ilaaliyo duruusta ilaaliyo sabarka nashaadka waxyaalahaasad uga dayane iyo wa kariimi shamaa'ili sifaadiisa wanaagsan ama talaqi qaadashada aad cilmiga ka qaadanaya wa talqiinu laqinidu fahuwa rifxun zaa'idun waa faa'iide kuusii dheeraad ah faaida horena waan usoo soo sheegnay abubakar almuawic wuxuu yidhi abi cabdilaahi axmed ibnu xambal laba-iyo toban sano oo uu musnadka u akhrinayo caruurtiisaan ku lallaabanayey hal xadiid kama qoran intaas hadyigiisaiyo akhlaaqdiisaan fiirinay hadyigiisa iyo akhlaaqdiisa ayaan fiirinayey waana ku nacfiyey uu yidhi aimo badanaana oon mid iyo laba ahayn ayaa sidaas laga soo raray bal waalidiintu caruurtooda inta u diraan culummada ay dhihi jireen hadyigooda iyo dhaqankooda soo fiiriya hadyigooda iyo dhaqankooda soo fiiriya marka hadyiga wanaagsan in laga qaato wey wixii hadyi wanaagsan laakiin masale muhiimuu baraarujiye laakiin laa ya'khudka yuusan ku qaadin alindifaacu ku tegid fii maxabati shaykika shayqaga jacaylkiisa aad ku tagto oo aad ku dhacdo fi shanaacati foolxumo min xayu meel laa tadri adigu aadan ogeyn wa kullu man qof kastoo yanduru ilayka ku fiirinaana yadri wa ogi falaa tuqallidu wuxuu ku yidhi laakiin laa yaakudka yuusan ku qabanin oo yuu kugu qaadin alindifaacu ku tegid fii maxabbati shayqika sheeqaaga jacaylkiisa aad ku tagto oo fataqaca aad markaas ku dhacdo fii shanaacati xumaanta iyo foolxumada min xayu laa tadri meelaadan adigu ogeyn inaad ku dhacday foolxumo wa kullu man qof kastoo yanduru ilayka ku soo fiiriyaana yadri wa ogi falaa tuqallidhu shiiqa ha uga dayan bisawtin dhawaaq wa naqamatin iyo danan ma og tahay shiiqa waxyaalaha looga dayan waxay waxyaala kasaba oo ad oo shiiqu kasab ahaan u sameeyey cibaad ahaan oo ajar ilaahay uga helayo adiguna waxaad uga dayata ajaraad ilahay uga helay laakiin abuuristan qofka loo abuuray qof walba codaa loo abuuray qaab socdaa ilaahay u abuuray asagu ajar kuma laha ata sheegu mogta qaab socodka qaabka loo abuuro codku qaabka u baxa waa qaabka abuuris soo ma jeedin maahan kasab asagu leey maahan haddaba marka uga dayato istiraado sidii shiikha u dhawaaq subxaana allah qofka waa kula yaabaa ku arkaa ha wuxuu leey qofku hayta siduu u cabay shiikha marka naqmada iyo qaabka dananka waa abuuris waa wax abuurisa maaha ficil qofku leeya isagu maaha taas marka hauga dayan sidii alla ku abuuray u haba markaad areedo ee siduu shiiku u dhawaaq jira hau dhawaaq sida adiga alla kuu abuuray u hadab markaad socaydo qaabka alla kuu abuuray iskaga soco ilaa socod sunnada waafaqsan mooye socodkiisa kale hauga dayan ilaa qofa si alla u abuuray mogta qofasi u socdaa dadka maalan qofa luguhu saatan iskaga soo horjeedaan honqofyuu leeyahay adiga ma honqofyaa isku yeela hadii shiik honqofyo lahaa midaa dalbaleho lagu kala jeedaan maalan qofba sii u socdaan waaas waa wax abuurisa ka war haddaad uga dayato qofkii ku arkaa markaas mxuu waa la yaaba qofku waa maay waa maxay qof ilaa heer kuu cabay shiiqa qof marka xataa dhawaaqa midka ugu daran weyba waa dhawaaqa oo dad badan dhawaaqa inay shiiqooda sidiis u dhawaaqaan isku dayaan sax ma sidaa ilaahay kuu abray u dhawaaq cilmigaad ka soo qaaatay le ku dhawaaq so uma jeedin markaa hauga day socodka ayuu wuxuu ka soo istadrona uaymiin socodku hadduu yahay mid sharciga waafaqsan oo gaar ah kaas waa haa waa looga dayana oo sidii qaabka nabiga u socon jiroo kale hadduu yahay kaas waa looga dayana taasuu ka reeba markaasuu wuxuu yidhi wa kullu man yanduru ilayka qof kastoo kuu soo fiiriya yadri waa ogyahay inaad ku dhacday foolxumo falaa tuqallidhu uga dayin shiiqa bisawtin cod wa naqamatin danan walaa mishyatin qaab socod iyo wa xarakatan dhaqdhaqaaq xaraka xarakadaasna wuu kala qaaday xaraka iska dabiici abuurisa taas ma looga dayanayo laakiin wuxuu yidhi xaraka waxaa jirta faa'iide leh oo waa maxay tusaaluba soo qaata wuxuu yidhi mar aan dhiganayno yidhi macadka cilmiga ahe riyaad macallin waxaa jiru naxwada noo dhigi jiray wuxuu yidhi shay kasta oo xarako u baahan dhaqdhaqaaqu samaynaa markuu cashar kare macnaha tusaalayaal badanuu bixina marka aad aan ugu baraarugi jirnu yidhi waana la socnay si tamaam ah xataa hadday hurdanahd hurdadu waa naga tegi jirtay laakiin waxaa dhacdu yidhi macallin kale inuu yimaado oo uu xadiiska sii daayo sardiyo waxa weeyaan fa milu haadaa yumiitu nashaad alinsaanu yidhi xataa qofka nashaadkiisiiu kaasu dila dhaqaaq yar samayn maa asagoon wax dhaqaaqa samayn uu xadiiska sii dayna marka waaba hurdeyba adiga dhama marka dambe marka wuxuu yidhi eh, xarakaadka oo casharka in dadka la tusaaleeyo ah, taas waa looga dayana ila maxaa waa sifo fiican oo faa'iide leh taas waa sifo fiican laakiin qaab socodka iyo taasa uga dayan walaa mishatin qaab socod iyo waxarakatin dhaqdhaqaaq iyo wahay-atin hay-adana wuu kala qaaday hay-ada hadda wixii abuurisa waa gooni laakiin hay-ada feecan ah, hay-ada feecan oo waa maxay hadyiga culummada hadyiga culummada labiska culummada waa looga dayana culummada sacuudi waxay qaataan bahal layha cabaaa ah. mara weynoo culummadoodu qaataana jira wuu yidhi qaadan haddaad aragto kaas waxa dayan ah, laakiin midka qaata waa looga dayana maxaa yeele waa hadyiga lagu yaqaan culummada macnaheedu waxay tahay labiska culummada lagu yaqaan kaas waa in looga daydo laakiin waxa waya qaababkiisa kaleo abuurista ha ku dayani fainahu shiiqu inamaa wax kale maahan saara wuu noqday shayqan shayq sheeqoo jaliilan weyn bitilka taas hore oo ah saalixi akhlaaqi wa kariimi shamaa'ilihi taasuu shiku ugu yahay falaa tasqud ha ku dhicin anta adugu bitabaciyati ku raacid low shiika aad ku raacdo fii haadihi middan dambe oo abuurista taas ha ku dhicin marka taas iska ilaali nashaadu shayki fii darsihi alaslu cishruun asalka labaataneeya nashaadu shayki sheeqa nashaadkiisa fii darsihi darsigiisa uu ku nashaado dersiga shiiku inuu nashaad ku yeesho ardadaa sabab u noqoto inuu dersiga uu nashaadi waayana ardadaa sabab u noqoto fawaa'id badan inuu shiiku sheego oo masalo walba meel u celi sheeg iyo inuu iska daayo fawaa'idka ee uu matniga iska laqdayo ardadaa sabab u noqoto waana meeshaan uga hadla halkaan uga hadla marka adigu habaabi'in dersiga shiiqa fawaa'idkiina ha jarin nashaadu shayqa shayqa nashaadkiisa fii darsi uu ku nashaado yakuunu wuxuu noqonaa calaa qadri madaariki daalib ardaga garashadiisa intay la eg tahay fi istimaacihi dhegaysigiisa uu garanaa wa jamci nafsi iyo naftiisao dhan uu isku keena awooddiisa wa tafaaculi axaasiisihi ardaga dareemayaalkiisu inay la shaqeeyaan maca shaykhihi shaykhiisa la jirhkiisa fii darsi darsigiisa ay kula shaqeeyaan qadarka oo shiiqu uu nashaadaa waxay ku xiran tahay ardagu siduu dersiga ula socdo hadduu ardagu dersiga awooddiisoo dhan kula socdo dareenkiisoo dhan uu la socdo laqba hadday tahay faa'iide kor laga sheegay hadday tahay ishkaal la xalliyey hadday tahay shubho laga jawaabay hadday tahay haddii uu ka dareemo shiiqu ardadu arda dadaalayda inay tahay haddii faa'iide la sheego waa qorana safxa iyo kitaab haddii la sheego inta qortuu ka soo diyaarsanaa uu dib u raaca safxadii maahan waxa weeyaan kitaab hebelaa masaladu ku taala kadib keliya cilmi kuu noqome mina maalina masaajidaan ku tukanay marka wiilaa na tujiyey oo aad malaha sifatu salaati nebi aad u yaqaan oo salaadii nabiga aad u yaqaan markuu na tujiyeyaa nin istaagay jaamiciya nin jaamiciyaha istaagay markaasuu yidhi caruurta yaryar oo dadka tujinayana laka daayo oon salaada oqoonin masalo ku qabsada marka masaladu waa sunadii wuxuu ku qabsana bis markay salaadii dhammaatay oo la sunaystaan inta wado meel dambe geeyey aan idhi wiilku wuxuu qalda markaasuu yidhi masaladaasu qalday markaasaan idhi yaa kuu sheegay markaasuu yidhi waagan jaamacatun imaam maxamed ibn sacuud dhigan maxamed ibn mascuud mi jaamacatun imaam tii oo riyaad ku til maxamed ibn sacuud taasaan dhiga jirayo dictor maalin muxaadara noo akhriyey waa ku soo daray masaladaas markaasaan idhi halkay ku taalla kitaabkay ku taalla suu dictoorku kolley baa ku soo daray maalintii hade waxaan dictoorku shaqadiis waa gutay laakiin adu waxaad qabat dictoorka shaqadiis waa gutay isagu sababtoo a ah inta kuu sheego weliba kitaabna sheega fiiri adiga xaa lagaa rabay inta qorato oo calaamadaysato oo kitaabkii ku laabato oo akrido صaxiix daciif naqli daliil wixii aad wadato laakiin dictora maalin ka sheegay jaamacad isagoo muxaadara ka dhigaayo waxaasa diin ka dhigeen nin weynaata oo daalib cilmiya markaasuu daba riddi saas wax ku riddiir tega saasuu wuxu raba inu wax ku naqdiyo bal ka war waa jahli murakaba marka ardayga waxaa la rabaa fawaa'idkii inuu qoranayo marka faa'iidada la sheego sababta safxada iyo mujalladka iyo kutubta loo sheegaya waxay tahay qofku inta qorto inuu u laabto oon cilmigiisu intaa noqon waa la sheegay uusan noqon oo waa meesha waxa loogu xawila waxaa la rabaa tawfiiqa la yidhahda inuu ku kalsoonaado cilmigiisa oo cilmi marjic leh oo meel ugu laabto heli kara uu noqdo cirjigu ilaa hadda fiiri haddaad qof masale u sheegto oo uu yidhaha shiikh kitaabkay ku taallaa maalin dhexoo shiikhu noo akhriyayuu kitaabka ka sheegay qof ardaya intaas kaa qaadana qof caamiya intaas waa anfice waana qaadana laakiin qof arday ah oo mustafiid ah maalin ayadoo darsi la dhigaya laga dhex sheegay intaas lagaa yeelima ilaa nabi maaha shiikhuyo mogta waxaa dhan oo culummadu maraajicda iyo kutubta kuugu sheegayaan waa tawfiiqin cilmigaagaa lagugu kalsooni gelinaya waxaa la rabaa meel cilmigaaga in loo yeelo waxaa la rabaa marka inta qorato inaad meesha u laabato ood kitaabka dul istaagto ood akhrido oo hadhow waxa weeyaan aad taqaana meelaad ugu laabato masaladii marka ardayga marka intaas laga arko casharka inuu si toosa ula socdo waxaa imaanayda fawaa'idka shiiqu inuu soo daayo inuu xoog ugu soo diyaariyo inuu soo daayo laakiin hadduu arko inay caajisan yihiin iska daahino oon fawaa'id aysan ka faa'iidaysayn oo aysan shubhe laga jawaabin maanta hadduu u sheego berri waa ka sidii waxa weeyaan qiimaba lama laha cilmigu kaasoo kale marka wax weyn loo sheegima diiba loo laqbeeyo meesha waxaa ku yaallaaba burajo haddii kalena iyadaa la iska joojina hmm. darsiga mideeda kale wuxuu soconaa inta ardadu nashaaday ardadaas intay nashaadayda oo dersiga la socota waa la wada marka ar darsiga la arko ardadu inaysan la socon oy hamaansi bilaabaan oo meelaha anuga iska rogroga darsigaba meesha aanu rogaa mar saacaddu fiirina bal inay dhammaato in kale darsigaa dheeraaday wey waa dhibbannahay naga jooji wa ha marka markaas kow waa inuu siiya hadduu xataa meel inuu geeyo rabi inta xoogaa la qabeeyo fawaaidka iska daayo uu meesha ku geyna marka war adigu fawaaidka baabi'in fiiri intaas uu halkan uga hadla nashaadu shayki shayka nashaadkiisa fii darsihi ku nashada yakuunu wuxuu noqonaa calaa qadri madaariki daalib ardaga ogaanshooyinkiisa oqoonyaalkiisa qadarkay la eg tahay fi istimaaci dhegaysigiisa uu haleelayo garanayo wa jamci nafsihi nafsadiisa inuu soo aruuriyo macnaha dareenkiisa inuu soo aruuriyo wa tafaaculi axaasiisihi ardaga dareemayaalkiisu inay la fal galaan oo la shaqeeyaan maca shaykhihi shaykhiisa la jirkiisa fii darsi darsigiisa dhexdiisana ay kula shaqeeyaan walihaadaa sidaas daraaddeed faaxadaar ka digtoonow an takuuna adugu inaad noqoto wasiilata qadcin goyn sababtii lagu gaari lahaa licilmi shiika cilmigiisa la gooyo bilkasali wehsi lagu gooyo walfutuuri daal lagu gooyo futuurku waa kala go'a marka waa daal hadda loola jeedaa itika dangibs arday oo meel iskaga tiirsada daarag ah, sooma wado ardada aadaabtooda kamid mid maaha ardaygu hadduu xanuunsan yahay haa meel iskaga tiirsado laakiin hadduu caafimaad qabo ardaygu inuu meel iskaga tiirsado <laughs> marna uu hurdo marna kaco ah, marka sooma wado marka dangiigsi aad meel ku dangiigsato wansiraafi dihni iyo maskaxdoo oo leexataba oo dersiga ka leexato meel kale ka fakarayda meel kale uu ka fakaraaba wa futuurihi iyo maskaxdii oo daasha qaala alkhadiibu albaqdaadiyu raximah ullah khadiib albaqdaadi wuxuu ku yidhi waa aljaamic liakhlaaqi raawi wa aadaabi saamic kitaabkiisaasuu ku leeyahay xaashiyaduna kugu yaallaahe wuxuu yidhi xaqu lfaa'idati faa'iidada xaqeeda allaa tusaaqa waa inaan loo soo kaxayn ilaa ilaa mubtaqiiha qof raadinaya umahane faa'iidada looma sheego looma soo kaxeeyo qof raadinaya oo baadiyu ka maqantah qof aan ahayn walaa tucradu looma bandhigo ilaa cala raaqibi qof jecel maahane fiiha faa'iidada faidaa ra'aa markuu arko almuxadiu shiiqii xadiidka akrinayey bacda alfutuuri daal gebalkiis min almustamici ardaygii dhegaysanayay markuu ka arko daal gebalkiis falyaskuta iska aamuso shiiqa laftigiisu inuusan iska daldalmine haduu ardada fiiriyo ah, oo arko inaysan la socon waa inuu joojiyo oo aamuso maxaa yeelay faina bacd aludabaa dadka udabada waa jamcu adiib udabada gobolkoodu waxay yidhaahdeen faina bacd aludabaa udabada gobolkood qaala wuxuu yidhi nashaadulqaa'ili sidiisaba qofka hadlaa nashaadkiisu calaa qadri fahmi lmustamic kan dhegaysanaya fahamkiisa intuu leegyahay wuxuu nashaadaa qofku hadlaa dadka dhegaysa intay nashaad egyihin waa wa looga maahan cilmiga kaliya qof kastoo hadlaa dadku hadduu arkay inay rabaan hadalkiisa waa daldala wixii u waayey hadduu arkay dadku inay dhibsanayaanna ma hadli karo hadalka ku ceshooma marka dambe markaas uu iska soo gaabina waa la daalaya waa iska soo gaabina le uma saaqa waa soo kaxeeyey khadiib اbaqdaadi bisanadi can zayd ibni wahab qaala wuxuu uhi zayd ibni wahab qaala cabdullaahi saxaabi magaciisa la idlaaqo cabdullahi wa cabdullahi bn mascuud qaala cabdulahi bn mascuud wuxuu yidhi xadiu qowma dadka u sheekee maa ramaquuka intay kugu soo taagayaan biabsaarin indhahood weligaa dadka waxaad u sheegtaa xadiidka iyo cilmiga intay ku fiiraayaan macnaha intay kula socdaana laga hadla inaad ardaygu kusoo fiiriyo kitaabka inuu fiiriyaaba kasii fiican uu yidhi cuaymiin marka marna shiiku fiirina marna ardaga wuxuu fiirina kitaabka faidaa ra'ayta markaad ka aragto minhum dadka fatratan deel fansic ka siibo hadalka aad waday jooji hadalkaas sii wadini baad aragta ardadii inaysan kula socona daaleen kitaabna iirma adnaku iirima saacadu iirina mobilu iirina kitaabkiiu rogroga meel aan balla iska rogroga xusulku mutay waa jiqilaystay iska daa markaas iska aamus allah subxaana wa tacala aclam sala allah wslam wbaarak calaa nabiyina